الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أجمعين كجرني مباحث الإجماع soo qaadanay ijmaaca sukuutiga waxaan bilaabaynay mustanid lijmaac ijmaacu muxuu cuskan yahay muxuu ku tiirsan yahay maxaa sanad u ah ijmaacu ma iskiinbuu u guntamaa oo aimadu mujtahidiintii ay ku ijmaacaan mas'alo macnaa xaaditho ah iyaga oo aan masaladaasi daliil sharciya aanay cuskanin oo masaasubay ku ijmaacaan mise ijmaacani ay ku ijmaacayaan wuxuu cuskan yahay daliil sharciya daliil sharciya muu cuskan yahay ha daliil buu haystaa maaha un calalhawaa in laysku imanayo unoo laleeyahay un waa sidaas sababtoo ah markanay ijmaacayaan ee ay leeyihiin jihe isku raacayaan waa inuu jiro daliil ay ka indilaaqayaan waa inuu jiro ama innaga haynoo muuqdo daliilkaasi oo daliil aan hayna ha noqdo ama daliil qarsoon ha noqdo oo markaa laakiin aanay noo muuqanin laakiin waa daliil jira wey laabudda waa inuu daliil jira ijmaacana hadhow aan arki doono laba qaybood baa loo qaybin doona ijmaaca qadciya ijmaaca qadciga dee daliilkiisu waa qadci isaga imika ka ijmaaci taxriimi alkhamr khamridu inay xaaraamtahay maan lagu ijmaacin dee daliilkiisuna waa waa daliilkaa waadixa ama ma baahnaba ka taxriimi zina ka taxriimi akhdi riba akli riba wa gayri dalika waxaasoo dhan waa ijmaac waa ijmaacaad adiladooduna waa qadci waana ijmaac qadci daliilkaana kugu filanba dee xataa mara ijmaac looma baahna dhulkaas kale ijmaac wuu xoojinayaa une dee qadci daliilkaaba ku filanba daliilkaa ku filan lamana khilaafi karo ahmiyaddiisuna markaa ijmaaca ma weynaanayso waayo daliilkii qadciga ahaababa meesha jooga laakiin ijmaaca aan daliilkiisu qadciga ahayn oo markaa waxa weeyaan ah, ah, khabaru aaxaadka kale ku dhisan waa kaaka khilaaf ka taagan yahay daliilkiisu yahay daliil markaa aan dadka intooda badan ama mujtahidiinta qaarkood u muuqda dadka cawaamka waa laga yaaba inuu ka qarsoon yahay marka ma aha in lagu in la ijmaacay une istinaad baa jira istinaadkaasi ama adigaa kuu muuqda ama yaanu kuu muuqan marka waxaa madhabkaasaa saxa oo sawaaba ama madhabka odhanaya ijmaacu wuxuu guntamaa bilaa mustanid waa tawfiiq min allaahi uno ilaahay uu waafajiyo mujtahidiinta inay saa isku raacaan taasi sax maaha sawaabna taan buu intaabuu ka hadlaya jumhuuru ahlilcilmi laa yujawisuuna ma banaynayaan alijmaaca ilaa can daliilin ijmaaca ma banaynayaan ilaa inuu deliil cuskan yahay mooyaane ow amaaratin ama calaamad wax xoojiya amaarad un macnaha inay amaarad tilmaamaysa in meeshan deliilu jiro liannahu biduuni sanad yakuunu xukman bilaa deliil haddaanu sanad jirin muxuu noqonayaa xukmi bilaa deliiluu noqonaya xukmi bilaa daliila ayuu noqonaya wa faa'idat اlijmaac maca wujuudi daliil haddii la yidhaahdo su-aal la keeno mar haddii daliilba la hayo faa'iidada ijmaacu maxay tahay faa'iidada ijmaacu waxay tahay kolkuu ijmaacu dani yahay ee qadci aanu ahayn haddii daliilkuu qadci yahay ka taxriimi اlkhamri muslimiintu waxay ku ijmaaceen calaa taxriimi اlkhamri ijmaacan ka soo koobo maxaa jira daliil qadciya ayaa jira oo khamridii xaaraantinimaynaya idan markaa marka dhinaca marka la eego waa suurtagal in la yidhaahdo ijmaacan hadda wujuudkiisa iyo cadamkiisu waa isku midun sababtoo daliilkaay nagaga filanba taxriimu lkhamri laakiin kolka waxa weeye ijmaac daliilku aanuu qadci ahayn oo daliil daniya uu yahay daliilba haddana uu jiro waa dee daliil faaidada ijmaacu maxay tahay faaidada ijmaacu waxay tahay daliilkaasi maadaama uu dani yahay taawiil baa gali kara naskhi baa gali kara macnaha ma sugna soo maaha laakiin markuu ijmaaci ku dul dhaco muxuu noqonayaa haabit xukunkiibuu xoojinaya uu qawi ka dhigaya marka waa taa wi markaa wujuudu daliil ijmaacu faa'iidadiisu maxay tahay maca wujuudi daliilkiyo daliilba lahayo macnaha maa daliilkaba lagu kaaftoomo waxa weeyaan faa'iidadiisu sayruuratu اlxukmi xukunka inuu ka dhigo qadciyan xukun qadciya idan xukunku marka hore dani buu ahaa soo maa xukun daniyo tawiil baa ayaa ku dhici kara waa la awiili karaa waxaa la odhan karaa waa la nasakhay laakiin kolkuu ijmaacii meesha yimaado xukunkii muxuu ka dhigaya qadci xukunkii xukun qadciu noqonaya oo go-an wa taxriimu lmukhaalafati mukhaalafadiina maxay noqonaysaa xaaraam laakiin kolkuu keligii ahaa een ijmaac la soconin waa la khilaafi karaa oo maxaa lagu khilaafay lidaliilin litawiil qofku awiilaya ama daliil kalaa tacaarudaybu odhanaya ama aqiiso kaluu ka horkeenaya qof kolkuu qadcigi iyo ijmaaci meesha uu jiro lama khilaafi karo wa suquudi can xaalati sanad waa faa'iidada kale fawaaidka ku jira weeyaan wa suquudi iyo baxhigii oo ka dhaca lama baarhbaadhayo can xaalati sanad sanadka xaaladiisa haddii xadiisku markaa waxa weya xadiiska uu xadiis oo kale u ahaa markaa daliilkaas uu cuskanaa xadiis oo kale sanadkiisi la baarhi maayo ijmaacii mar hadduu ku dhacay waa ijmaaci baaba xoojinayo qadci ka dhigay kulli lagama noqonayo gu markaa in sanadkiisi dib loo baadha faa'iida kuma jirto fawaaidka marka ku jira waa kaas ee haddii la idhahdo faaidada ijmaacu maxay tahay hadduu daliilba jiro idan halkaa waxaan ku ogaanay in bilaa daliil ijmaac aanu dhacayn waa caamatu ahlilcilmi daliilku haddaba muxuu qowlkii kale uu iska dhaafay maba sheeginba sababtoo ah qowl laa yutacaradu lahu wax faa'iido ku jira ma jiro qaar baa le ijmac uu iska guntamaya isagun daliil aanuu jirin waxba qowlkaa ma soo qaadan wuxuu uga gudbay un haddaba noocyada daliilkii uu cuskan yahay noocee bay noqonaysaa dee qadcina uu noqon karaa danina uu noqon karaa labadii daliilba idan daliilka waa labada un daliil daniya iyo iyo daliil qadciya labaduba yuujibu lcamala camal bay waajibiyaan waxaa keliya isku khilaafsan yihiinu maxay faa'iideeyaan daliilka qadcigii muxuu faa'iideeyaa cilmi daliilka wuxuu faa'iideeyaa waxaa weeye wuxuu eh, faa'ideeya daliilku hadduu dani yahay yaqiin ma faa'iideeyo idan hadduna yaqiin faa'iideyna caqiidada maan usoo deliishan karna wakaa dariiqay soo marayaan waa dariiqa ma halkaas ka soo dhacaya wax markaa taas kuma ahlusunna waljamaaca ma odhanayaan bal aimatu oo dhan waxay isku waafaqsan yihin jamiicu alaima ilaa kuwa un maahine inuu waajibiyo waajib wujuub alcamal waxay isku khilaafeen markaa wacaamatu ahlilcilmi calaa anahu yajuusu caamatu ahlilcilmi waxay ku tegeen calaa anahu yajuusu an yakuuna khabarulwaaxidi khabarulwaaxidku inuu noqdo way bannaan tahay inuu noqdo sanadan lilijmaac khabarulwaaxidku ijmaaca sanad wuu noqon karaa khabarulwaaxidna waa la garanaya macnaha waxa weeyaan daliil aaxaadadi waan mutawaatir ahayn muxuu noqon karaa ijmaaca sanad waanan arki doonaa adilo badan buu adilu ku keeni doonaa bacduladila in sanad uu u noqdo ijmaacii khabarulaaxaad khabar lwaaxid taa markaa waxa weya caamatu ahlicilmi saasay yidhahdeen waayo khabarulwaaxidka de waa lagu camal falaya biijmac waa wujuub alcamali bihi cid tidhi laguma camal falayaa ma jiro muxuu faa'iideeyaa unbaa markaa khilaaf ka unbaa macnaha qowlka ku jira ma yaqiin buu faa'ideeya min danni mayna yaqiin ma faa'ideeye yaqiin waxa faa'ideeye markuu qadciya midda kale khabarulwaaxidku faa'iidadiisu waa nisbi khabarulwaaxidku markan leeyahay wuxuu faa'iideeyaa yaqiin iyo wuxuu faa'iideeyaa dani qadiyaddu waa nisbi tusaale ahaan saxaabigii ka maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiska ee isagu dhegihiisaa ku maqlayay ee markuu rasuulku ku hadlaayey indhihiisa ku arkaayey ee qalbigiisu uu soo jeeday khabarkaasi muxuu agtiisa noqonayaa qadci wey shakina kuma jiro laakiin kolkii dambe arrintii uu taabici kale u dhiibay taabicigiina taabici kale uu dhiibay markii dambe markaa tiradiina ay badan weyday muxuu noqday markaa khabarkii de khabaru aaxaad buu noqday idan xaggeenna dani buu faa'ideynaya laakiin xaggiisa marka leego muxuu faa'ideynaya qadci buu faa'ideynaya idan qadiyaddan waa nisbi un oo cadadka had jeer ku gaadhsiinaya unbay ku xidhan markuu taa ka hadlay wuxuu yidhi waqad ikhtalafuu way isku khilaafeen fii istinaadi اlijmaaci ijmaacu muu cuskan karaa ilaa ijtihaadin aw qiyaas khabaru aaxaad marka laga yimaado adiladii kale ee ay ka mid ahaayeen ijtihaad iyo qiyaas eeg waa ijmaacii oo qiyaas cuskan ijmaacii oo cuskan ijtihaad inta la ijtihaadayey mujtahidiinta ijtihaadeen ayay ijtihaadkii markaa ijmaac gaadheen idan wuxuunbay ijtihaadkan dee daliilun buu cuskan yahay ama qiyaas bay intay laba shay iskaga qiyaas qaateen ayay qiyaastii ku dhiseen ijmaac ma saxba ahaa waa sawaabu waa saxbi idan ijmaacu khabarulwaaxid wuu cuskan karaa ijtihaad kale ijtihaadku dee anwaacdiisii o dhan ijtihaadku wuu anwaac badan yahay qiyaas xadiis sunna waxa weeyaan istixsaan masaalix almursala adilada mukhtalifadoo dhan waxo dhan waa lagu dhiso ijtihaadba waxo dhan baa la wada odhan karaa qiyaaskuna waa qayb ka mid o marka qiyaasna wuu cuskan karaa ijmaacna wuu cuskan yahay u cuskan karaa intaba marka qowlkaasaana sawaab ah fadahaba jumhuuru ahlicilmi ilaa jawaasihi jumhuuru ahlicilmi waxay ku tegeen inay arrintaasi bannaan tahay ee ilaa jawaasi istinaadi اlijmaac ijtihaad wa qiyaas caqlan xagga caqliga wa wuquucihi sharcan ba sharciyaanna sharcanna uu dhacay faqad incaqada alijmaacu adilu wuxuu keenayaa marka amhilu faqad incaqada alijmaacu ijmaacu wuxuu ku guntamay calىa khilaafati abi bakr qiyaasa calىa imaamatihi fi salaat min qiyaas markaa una cuskanayne qiyaas buu cuskan yahay Eh, in la yidhi abubakr khilaafadiisii waxay eh, waa lagu ijmaacay layskuma diidin markii layskugu yimiday eh, halkii saqiifatu bani saacida waa bilowgii hore khilaaf yar uu dhacay laakiin kolkii dambe maxaa laysku raacay ijmaac ijmaacaas wuxuu cuskan yahay qiyaas waa qiyaasan calaa imaamatihi waxaa looga qiyaas qaatay imaamnimadiisii rasuulkaa ku aaminay oo u dhiibay muslimiinta salaadoodii waana shaygii ugu cibaadada ugu qaalisanayd fii salaati xataa qiila ilaa la yidhi radiyahu rasuulullaahi sala allahu caleh wasalam rasuulkaa raalli ugaga noqday liamri diinina salaadda markaa inayna fududayn u fiirso amri diinina bay yidhahdeen waa shaygii ugu weynaa afalaa nardaahu afalaa nardaahu miyaanaan raalli ugaga noqonaynin liamri dunyaana amarkaa adduunyadeenna miyaanaan raalli uga noqonayn idan khilaafadii dhannayd maxaa laga dhigay amri adduunya laga dhigay salaadiina maxay ka dhigeen amri diin marka miyaynan raalli ugaga noqonaynin amarka markaa waxa weeyaan adduunyada oo khilaafo eh, eh, maynaan u dhiibeynin madaxtinimadii mar haddii salaadiiba maamul looga dhigay wakadalika ajmacuu tusaale kale waxay ku ijmaaceen calaa taxriimi shaxmi lkhinsiir khinsiirka shaxmigiisu inuu xaaraam qiyaasan calaa laxmihi iyagoo uga qiyaas qaadanaya hilibkiisa wakadalika ajmacuu calaa cadami alqadaa fii xaalati iljuuc waxaa kaloo ku ijmaaceen inayna banaanayn inuu qofku xaakim inuu qaadigu kala xukumo dadka fii xaalati iljuuc kolkuu juuc hayo walcadash ashadiidayni labadaasoo ad adag qiyaasan cala alqadab iyagoo qiyaas qaadanaya cadhada cadhada iyadana waa mansuus iyadu ida naskaba ku yimid qadabkii almansuusi calayhi fi lxadiidi xadiidka lagu caddeeyey isagu waaba nasba xadiiskii almutafaqi calayhi laysku waafaqay min qowlihi calayhi الsalaatu wasalaam laa yaqdiyana xaakimu bayna اtnayni wahuwa qadbaan qaadiyaanu kala xukumin laba qof isagaoo isaga oo cadhaysan idan waa waa nas waxaa looga qiyaas qaadanaya xaaladaha la midkaa sida isaga oo juuxayo cadash uu jiro tacab kale uu meesha jiro marad uu jiro allo wixii xaaladiisa nafsiga taiir ku samaynayo o dhan ba waa looga qiyaas qaadanaya waana ijmac waana lagu ijmaacay idan qowlkaasi waa qowlka sawaabka wadahaba daa-uudu daahiri waibnu jariir daberi washiica intaasi waxay ku tegeen ila almanci min dalika waxay idhahdeen ma cuskan karo ijmaacu qiyaas iyo ijtihaad bidacwa maxay sheegteen waxay idhahdeen ana alijmaaca qadciyun ijmaacu waa qadci falaa yubtanaa ilaa cala alqadciy lagu dhisi maayo ilaa qadci mooyaane bay yidhahdeen ilaa qadci maayo wax kale lagu dhisi maayo walianna alqiyaasa qiyaasku mukhtalafun fiihi waa adilada laisku khilaafsan yahay oo adilada lagu ijmacsan yahay maaha sida kitaabka iyo sunnada kuwana uu ka jawaabi doono fakayfa yakuunu mustanidan lilijmaac sidee buu ijmaacii mustanid ugu noqon karaa macnaha waxa weeyaan uun shayga daciifkiihi sidee buu mustanid ugu noqon karaa shaygii qawiga ah ujeedadooda waa inta fakayfa yakuunu mustanidan lilijmac wاlqowl اlأwl huwa الصaxiix buui qowlka hore ayaa صaxiix ah liأnna ifaadaة اlijmac liqadciyaةi اlxukmi laysat biالnadri ilaa mustanidihi waata jawaabteedu ijmaacu faa'iideynta uu faa'iideeyo liqadciyati اlxukmi xukunku inuu qadci yahay xukunka ijmaacu uu faa'iideeyaa faa'iideynta uu faa'iideeyey inuu qadci yahay liqadciyati اlxukmi laysat biاnnadri ilaa mustanidihi maa xagga mustanidka xagguu istinaadsan yahay maa istinaadka wuxuu doonay ha istinaadsano wuxuu doonay ha cuskado mujtahidiintani kolkay ijmaacayaan waxay doonaan ha adeegsadaan ama deliil qadciya ha adeegsadaan ama deliil daniya ha adeegsadaan ama qiyaas ha adeegsadaan ama ijtihaadaadka kale ha adeegsadaan istinaadku dhinacuu doonay ha ka yimaado markuu ijmaacii dhaco daatadiisanuu qadci yahay ijmaacuu noqonaya istinaadkiisa markaa ma eegin marka shardi ma aha in ijmaacii uu cuskado uun qadci midda kale dhinac kale haddii laga eego markuu daliilkiisu qadci yahay famaa faa'iidatu lijmac baan odhan kara soo saas maa ah, ka taxriimi alkhamri ummaddu way ku ijmaaceen taxriimu alkhamriga dee waa aayaddaa daliilkaa qadcigaa wey axad khilaafi karaana ma jiro idan uun nooc xoojina uun maahine dee daliilka qadcigaaba ku filan idan aarul ijmaacaadka la xujaystaa marka kuwa qadcigaa laga yimaado dee waa dani naqlintiisuna waa dani oo si naqliya dani sida laynoogu soo naqliyey waa dani waxa uu istinaadsan yahayna waxa weeyaan waa dani waayo waxaad arkaysaa ijmaacaad badan oo dhaca inayna akaru cawaam ama dadka badankooda aanay garanaynin wuxuu istinaadsan yahay laakiin waa ijtihaad iyo unbay cuskadeen ijtihaadka adigu kaa qarsoon yahay daliilkii bidabdi uma haysi markaa shardi ma aha in markaa waxa weyan la eego xagga istinaadka laakiin waxaa la eegayaa daatadiisuu qadciyo idan waa jawaab muqnica id laa id anahu yumkinu faa'idaة اlijmac wاlqowl اأwl huwa صaxiix bui liأna ifaadaة اlijmac liqadciyaة اlxukmi laysat biالnadri maaha eegma la eegayo ilaa mustanidihi mustanidkiisa lama eegayo wainamaa huwa xujaة qadciyaة wainamaa huwa ijmaacu waxa weeyaan xujatun qadciya lidaatihi iyuu xujo qadciya u yahay lianna alummata macsuumatun ummaddu waxay ka dhowrsoon tahay can an tajtamica calaa dalaalatin inay ku kulanto baadi istinaadku dhankuu doonaya ka yimaado mar haddii ijmaaci uu dhaco baadi kuma kulmayaan dalaalna kuma kulmayaan daatadiisuu qadci u noqonaya waana adiladii ijmaaca ee xoojinaysay waxa weeyaan adilada ijmaca loo soo deliishanaya waataan bilowgii ka soo hadalay xadiiskana ka mida ah, ummaddu inaanay baadi ku kulbayn idan maadaama ay ijmaaceen shaygaasi waa shay qadciyo wa ama kownulqiyaasi mukhtalafan fiih wuxuu ka jawaabayaa laba qadiyadood bay soo deliishadeen ijmaacu waa qadci manaa marka daatadiisa sidee baa loogu dhisi qadci taasi waa taa ta kalena waxa weeyaan qiyaasku waa adilo laysku khilaafsan yahay sidee buu markaa istinaad ugu noqonaya daliil isku waafaqsan yahay marka taa waxaa la odhanayaa qiyaasku isku isku khilaafka la isku khilaafsan yahay waa jihaadee baad eegeysaa ma casrigii saxaabada mise intii ka dambaysa wuxuu odhanaya haddaan masalada ka dhigno casrigii saxaabada idiin socon mayso way casrigii saxaabada qiyaaska laiskumaa khilaafsanay daliil la isku waafaqsan yahay bu waanay soo deliishan jireen qiyaaska adilo badanna waa loo hayaa rasuulkuna alayhi salatu salaam adilo badan oo arintaa tilmaamaysa ayaa jirta oo hal qiyaaska laga soo qaato laba shay intuu iskaga qiyaas qaatay saxaabada uu fahamkooda ugu soo dhoweynayay sida haweeneyda u timid ee tidhi waxa weeyaan hooyadii waxaa lagu leeyahay soomu ramadaan ama soomu nadr miyaan markaa ka bixiya man ka qaleeya ka warran buui haddii hooyadaa lagu yeelan lahaa dayn oo aad ka bixin lahayd ood qofkii daynta ku lahaa wixii aad siin lahayd ma ka gudi lahayd arrintaas haaway ka gudi lahayd bay tiri dee diinta ilaahay baa ugu xaqnimo badan oh. marka waa qiyaas wiil waa qiyaas waana waanan arki doona idan waa laba shay iskaga qiyaas qaateen saxaabaduna marka agtooda khilaafo kama taagnin arrintii kale cumar ibn khadaab markuu weydiiyey markaa haweeneyda dhunkashadeediiy wixii lamida ah xilliga soonka ka warran bu hi haddaad luqluqato ka waran haddaad saa samayso luqluqashadii mayda miyay kaa jabaysaa may kaama jabaysa tana waa tiyo kale wahaakada waa laba shay oo layskaga qiyaas qaadanayo markaa saxaabada agtooda khilaafba kama taagniin qadiyadda qiyaaska khilaaf kama taagniin haddaad ka dhigtaan xilligii dambana oo khilaafku yimid dee qiyaaska laisku khilaafayna ijmaacu qiyaas keliya un had iyo jeer ma cuskano marna qiyaas qiyaasna waxaa laga yaaba mujtahidiintan isku imanaysaa kolkay ijtihaadayeen ee ijmaacan uu dhacayay kani inuu qiyaas soo deliishaday kani inuu soo deliishaday deliil khabar aaxaada kani inuu ijtihaadaad kale wuu soo deliishaday kani inuu masaalix almursala eegay midba dhan buu eegayaa idan haddaad dhinacii qiyaaskaada waa la isku khilaafsan yahay aad leedahay dee kulley ijtihaadaad kalena wuu ku dhisan yahay dhinacaa kale u xujayso marka ka dariiqiisu qiyaaska sugayaana qiyaaska ha eego ha idhahdo ijmaacan muxuu cuskan yahay qiyaas kii markaa qiyaaska diidanaana muxuu odhanayaa wuxuu cuskan yahay dee adiladii kale iyo ijtihaadaadkii kale marka tii kaga jawaabi doonaa marka wuxu uhi wa ama kownulqiyaasi mukhtalafan fiihi ahaanshaha uu qiyaasku yahay mid laysku khilaafsan yahay fa innahu laa yaduru ma dhibayso waxba yeeli maysa ijmaaca id annahu yumkinu waxaa suurtowda an nafrid almas'alata mas'alada inaan ka dhigno fi saxaabati saxaabada inaan ku farar yeelno oon marka horan idhaahno qiyaaska xilligii saxaabada maa laysku khilaafsana waxbaan ka boodno walow ishturida sax walow ishturida haddii la shardiyo kownu sanadi kownu sanadi اlijmaac qadciyan iyadna waa jawaab aad iyo aad u qaaliyo wey haddii la shardiyo kownu sanadi اlijmaac inuu ijmaac sanadkiisu uu yahay qadciyan laqalad faa'idat lijmaac waana ti aan soo tilmaano faaidada ijmacuba markaa way yaraanaysa haddaad leedihiinun daliilka uu cuskan yahay ijmaacu ha noqdo un mar walba qadci dee faaidadii ijmacuba way yaraanaysa kolkaa waxba la odhanaya waxa lagu kaaftoomaya qadcigaabay nagaga filan idan ijmaaci wujuudkiisa iyo cadamkiisa waa isku mid un bal haddaad khilaafto naska qadciga adaaba ku gaaloobayaba marka ka taxriimi alkhamri nusuustiisu waa qadci muslimiintiina waxay ku ijmaaceen calaa taxriimihi idan ijmaacaasi dee jiritaankiisi iyo waxa weya faa'idadiisu saas uma weyne sababta waxa weya cidda tiraawa xalaal ma hadday cidi waa tiraawa xalaal ma odhanaynaa waa lasku khilaafay oo ijmaac mukhtalafa weeyaan qadiyaddii khilaafba ku jira ma odhanayno bal isaga diyaanadiisa iyo caqiidadiisu ay khatar galaysaa marka mar hadday sidaa tahay dee maaha in loo shardiyo ijmaac oo dhan qadci la yidhahdo marka ijmaac waa noocaan faa'ido lahayn buu ijmaaci noqonaya ijmaaca badankiisuna marka marka waxa weya saddex meelood oo laba meelood waa kaa istinaadkiisu yahay daniga walow ishturida kownu sanadi kownu sanad اlijmac qadciya laqalat waxaa yeelaan lahayd faa'idaة اlijmac ijmaaca faa'idadiisaa yeelaan lahayd id yakuunu اlxukmu id wakti ayay faa'iidadiisu yeelaan lahayd yakuunu اlxukmu xukunku uu yahay xukunka laga faa'iidaystay ijmaacan uu yahay haabitan qablahu hortiiba mid sugan buu noqonaya qaطcan min jihati اlqaطci bidaliili اlqadciyina ku sugan daliilka qadciga marka muxuu faaidada ijmac uu keenaya qiyaaskii buu usoo dhacdhacay wa amaa kownu lqiyaasi mukhtalafan fiihi fainahu laa yaduru id annahu yumkin waxaa suurtowda an nafrida fi lmas'alati mas'alada inaan ka dhigno fi saxaabati saxaabada bal saxaabadii hortaan ka soo qaad qiyaaskii xaggooda iyo ma jihadooda haddaan markaa xilligii eh, masalada ka dhigno dhinacii saxaabada wasaxaabatu lam yunqal canhum khilaafun fi lqiyaas saxaabada laynagama soo naqlinin inay qiyaaska isku haystaan isku khilaafsayin dhammaantood way wada ogolaayeen walow faradnaahum min kayri saxaabati haddaan ka dhigno masalada min kayri saxaaba saxaabada xilligii ka dambeysay oon dhahno markaa aima diidan qiyaaska ayaa jiray inkastoo aimada badankooda qiyaaska ay ogol yihiin haddaan sidaa ka dhignana fa inahu yumkinu waxaa suurtooda an yastadilla bilqiyaasi inuu qiyaaska u soo deliishado ijmaacan istinaadkiisa ama ijmaacani waxa uu cuskan yahay inuu u deliishado man yaquulu bihi cidda odhanaysa de inuu usoo soo deliishado bilqiyaasi qiyaas man yaquulu bihi cidda qiyaaska odhanaysa ciddii qiyaaska ogolayd maxay odhanaysaa ijmaacani muxuu cuskan yahay qiyaas ciddii qiyaaska diidanaydna xilligii saxaabada lama diidanayn ciddii qiyaaska diidanaydna ijtihaadaadkii kale wayastadila bilijtihaad waxaa laga yaabaa inuu usoo deliishaday bui ijtihaad fii nafsi اlxukmi fii nafsi اlxukmi muxuu la jeeda xukunkaa ijmaac uu ku sugan yahay un inuu ijtihaad u deliishado oo u ijtihaad buu cuskan yahay idan ijmaacii keligii ma dhaco haddaanu istinaad meesha aanu jirin istinaadkiina haddaad tirahdo waa qiyaas qiyaaskiina waa laisku khilaafsan yahay idin wa haddiiba la hahdo naskii qadciba yaanu noqonba naskii uu cuskanaa ijmaacu qadciba yaanu noqoni daniba ha noqdo laakiin dani laysku waafaqsan yahay ha noqdo haddii lagu idhahdo haddaad tira markaa ijtihaadkii ijmaacii wuxuu cuskan yahay qiyaas idan waa tan lasoo ogolaaday jumhuur ahlicilmi yhahdeen qiyaas wuu cuskan karaa idan qiyaaskii waa adilo laysku haysto marka hadday ku idhahdeen adilo laysku waafaqsan yahay ha noqoto qadciba yaanay noqoninbe de waxaa la odhanayaa iyaasku ijmaacu qiyaas keliyun ma cuskado waa adilada uu cuskan yahay un laakiin adilo kalea la eegaya iminka halkan oo kale ka soo qaad abibakar oo kale khilaafadiisii ma keliya wuxuu ijmaacaasi cuskanaaun baan odhanaynaa imaamadiisa lagu ijmaacay qiyaas aynu looga qiyaas qaatay uun inuu rasuulku markaa uu salaada u dhiibay ma keliya mise ijtihaadaad kalaa jira ma ijtihaadaad kalaa jiray bal ishaaraad baa jira bal waxaa jira axaadiis rasuulkuuu sheegay oo ishaare ah oo ciddii fahmaysa inay fahmayso inuu abibakr mooyaane cid kale in khilaafadaasi u xaqnimo lahay idan ijtihaadka markaa kii qiyaaska eegayana ha idhaahdo ijmaacani wuxuu cuskan yahay qiyaaska kii qiyaaska diidanaana ijtihaadaadkii kalaha eego laakiin xukunku waa kii markaa tii qiyaaskan saas buu kaga jawaabo wuxuu leeyahay qofka markaa odhanaya qiyaaska fa innahu yumkinu waxaa suurtooda an yastadila bilqiyaas inuu qiyaas soo deliishado macnaha siduu soo deliishanaya qiyaaska ijmaacani muxuu cuskan yahay buu leeyahay qiyaas waa man yaquulu bihi cidda odhanaysa ciddii qiyaaska diidanaydna ee lahayd waa inuu ijmaacu cuskan yahay deliil deliilkiina waa inuu noqdaa qadciba yaa inu noqota qadciga waati laga soo jawaabay qadci ma wada noqonaya ijmac o dhan wuxuu cuskan yahay laakiin waa inuu noqdo deliil aan isku waafaqsannahay daliil aynu isku waafaqsannahay waayo aimadu iskumayna waafiqin qiyaaska laakiin xilligii saxaabada uu ka jawaabo muxuu yidhi xilligii saxaabada qiyaaska laiskumaba haysana laakiin xilligii ka dambeysay daahiriyadoo kale way diidaan oo waa kuwa aada uga hadla sida ibnu xasan mudaahiri oo kale oo qiyaaska kaa qadcigaa ah mooyaane buu yidhi ka taxriimi alkhamri hawaa ijmaac buu yidhi iskumana haysana buui sababto ah dee daliilkiisaa qadciya aklu ribaa waa xaaraam oo aana ijmaac buu laakiin waxaa wixii ka soo hadha ha la yimanina buui saasuu leeyahy aad buu markaa hataa waa ka waxa weyaan aad uga hadla oo qiyaas duraad iyo uu ku istisaaad istisaax hataa la yimaada marka qaarkood aimada qiyaas duraad buu idhahdaan qiyaas duraadku macnaa waa waa masaa'ilun kulle un meesha ku jiru soo deliishanaya oo markaa kulle waxbay uga qiyaas qaateen meel tiibu markaa magacii ugu bixinaya calaa ayi xaal waa ka diidan marka haddii la idhaahdo hal isku markaa waxa weeyaan eh, qiyaaski waa inuu ijmaacii qiyaas cuskanaadaa qiyaaskii iskuma waafaqsanin haddii la idhaahdo waxaa la leeyahay qiyaas keliya ma cuskanee ijtihaadaad kalaa jiree dad qiyaaska ogoshahayna qiyaaska ayuu u haystaa qiyaas haddaanu qiyaaska aad diidan tahayna adiladii kale oo cuskanaa uun markaa waxa weeyaan un ayuu cuskan yahay adiladii kalead waafaqsana ijtihaadaadkii kale marka wuxuu uhi wayastadila bilijtihaad ijtihaad buu soo deliishani fii nafsi اlxukmi xukunka un isla naftiisa macnaha fii ijmaacaasi man yanfii alqiyaasa qofka qiyaaska markaa diidelina fayaxsulu itifaaqu itifaaqi markaa sidaasi buu ku iman cala lxukmi xukunkii la isku waafaqo maca alikhtilaafi tiyoo laysku khilaafsan yahay fii dariiqi اlistidlaali calayh dariiqa markaa waxa weya loo soo deliishanayo dariiqu اlistidlaal oo ijmaacu waxaan uu cuskan yahay ee loo soo dariishaday dariiqiisii waa lasku khilaafay marka kii qiyaaska aaminsan ana qiyaaska haq ha yidhahdo qiyaaskuu cuskan yahay kii kale adilada kale markaa waxa weeyaan ee ogolaa ee qiyaaska diidanaana adiladii kaleu cuskan yahay itifaaq baa markaa imanaya o ijmaaci waa lagu kulmaya laysku khilaafi maayo tiyoo laysku khilaafsan yahay laakiin dariiqa loo soo daliishanaya ijmaacaas ijmaacani muxuu ijtinaadsan yahay ijtihaad ijmaacani muxuu ijtinaadsan yahay khabarulaaxaad ijmaacani muxuu ijtinaadsan yahay qiyaas haddaad qiyaasta diidan tahay labadii kale ayuu ku dhisan yahay kana wax yar kaga dageen kaga daraynaa aqsaam اlijmac aqsaam اlijmac ijmac waa laba qaybood mid qadciya iyo iyo mid daniya marka halkani uu qaybin doono markuu leeyahay aqsaam اlijmac oo u qaybin doono mid qadciya iyo mid daniya laba dhinac buu markaa qadci ka noqon karaa ijmaac mid waa dhinacii istinaadka iyo dhinacii daliilka midna waa dhinacii naqlinta inta badan haddii daliilkiisuu qadci yahay naqlintiisuna maxay noqotaa qadci bay noqotaa laakiin markuu daliilkiisu inta badan khafi yahay maxay noqotaa naqlintiisuna khafi bay noqotaa marka midna qadci buu noqon oo dhinacii daliilkana waa ka qadci dhinacii naqligana waa ka qadci midna labadaa dhinac buu markaa ka noqon doonaa waxa weeye dani yanqasimu اlijmaacu ilaa qadciyin wadaniyin falijmaacu اlqadciy kaa layskumaba haystaba huwa maa nuqila ilayna waa ka lanoosoo laynoo soo naqliyey tawaaturan xaala kownihi mutawaatira isagoo mutawaatira duuna ikhtilaafin fiihi tion laysku khilaafin layskumaba haystaba inuu masaladaasi ijmaac ay tahay oo ijmaac uu dhacayna waa mutawaatir bay nagu soo gaadhay laakiin inta badan taa daliilkeedu muxuu noqdaa qadci buu noqdaa marmar way jirtaa istinaadkiisu uu noqdo dani laakiin laynoo soo naqliyo khabarku sida uu inagu soo gaadhayaana uu noqdo axad laakiin inta badan kaa mutawaatirka loo soo naqliyaa daliilkiisu muxuu noqdaa qadci buu noqdaa maxaa ka mida bu uhi kaan yakuuna qawliyan waa inuu qawli yahay inuu intaa horun ku daayahay kaan yakuuna qawliyan in qarada casru calayhi duuna mukhaaliftaasi ida taa waatii xagga horan kaga soo hadalay waayo waxa weya in in casriga hore uu inqiraado maa loo shardiyay ijmaaca looma shardiyin qowl daciifa ah u shardiyey qowlka sawaabkii ma shardiyen inqiraad alcasriga marka wuxuu kaan yakuuna qawliyan halkaa maxaa ku baxay ijmaaca sukuutiga ijmaaca sukuuti waa kii haddaan markii hore ka soo baxay oo ijmaaca sukuutiga waa ka khilaaf ka taagan yahay sukuudkaasa wuxuu ka dhigayaa dani waa inay dhammaan wada yidhaahdaan hadalka sidaa ay ku ijmaaceen waanu mid kastaba ku dhawaaqo idan qawli markuu yahay sukuutigii baa ku baxay intaasaa ku filan amaa shardigan kale shardi la shardeeya maaha in qarada uu dhammaado casrulmujmiciina calayh kuwii ku ijmaacay casrigiisiina duuna mukhaalif wax khilaafayna aanuu jirin duuna mukhaaliftu waa sax oo waa in cid walba ay ku dhawaaqdo oo mujtahid kasta uu afka ka yidhaahdo oo aanu aamus jirin cid khilaafna aanuu dhicin dee khilaaf hadduu dhacid ijmacba iman maaye laakiin inqiraadulcasriga isaga loo shardiy maayo midda kale waaba waataan ka soo hadallen nidhi inqiraadulcasrigu wuu cudurdaartoobayaaba sababtoo ah haddaad tidhaahdo intani ha dhammaato hadda ijtihaadka gashay in kalea kusoo daba jirta oo casru taabiciyiin oo kaleba ka soo qaad idan taabicigiina markuu darajatul ijtihaad gaadho bay idhahdeen weli intii ijmaaca marka hore gunudayna ay sii nooshahay wuu ka noqon karaa bay leeyihi idan goormuu ijmaacu markaa guntan kaasi marka hadduu markaa waxa weeyaan haddana waa inuu kaasi hadduu ka aamuso oo aanu ijmaacii ka noqonin ijmaacii wuu soconaya laakiin waxaa suurtagala inuu ka noqdo isagna ha isaga haddana markuu weynaado nin weyn noqdo haddana kuwii kale maxay noqonayaan darajatulitidaad bay soga idan goormu markaa dhammaanay inqiraadu casrigu ah, idan wax weyn tawaaludkii saasuu isku daba jooga idan taas waa taan idha waa cudurdaartoodi mana suurtoobayso ijmaacu laxdada uu guntamo ee sidaa loogu markaa waxa weyan uu guntamo ee intii meel joogtay markaa ku kala tegaan intii kalena muraasale ay ku gaadho ee uu sidaa ku guntamo laxdadaa wixii ka dambaysa uu guntamo saara ijmaaca cid kale oo khilaafta ma suurtoobi karto marka taas baa sax ahayd inqiraadu casriguna shardi maahayd walijmaacu dani huwa ijmaaca danigina waxa weyaan maa nuqila ilaynaa aaxaadan waa kaynagu soo gaadhay can dariiqi aaxaad ee laynoogu soo naqliyey aaxaad ow kaana mukhtalafan fiihi ama waa laisku khilaafsan yahay sidee laiskugu khilaafsan yahay qaar waxay dhahdeen ijmaac baa dhacay qaarna maxay leeyihiin maaha mujmiciintii kuwii ijmaacayay hadday iyagu isku khilaafaan maba guntaminba ijmaacu laakiin intuu ijmaacii guntamay baa dariiquu inagu soo gaadhay uu waaxaad yahay masalan fulaanun wa fulaanun wa fulaanun waxay dhahdeen ajmaca almuslimuuna calaa kada marka idin hadday jumhuur ahlicilmi o dhan idhahdaan waa ijmac markaa waxaa la odhanayaa waa mutawaatir soo maa laakiin bacdu ahlicilmi markayna idhahdaan waa ijmac kuwa kalena inay ijmaacaa sheegin ama qaarkood ay tashkiikba sameeyeenoo ijmaacaasi inuu jiro shaki baa ku jira la idhaahdo ama layskuba khilaafo la dhahdo ma ijmaac ma jiro masaladan waa laysku khilaafo khilaaf baa ku jira waa kaa wiye marka dani baa la odhanaya kaas markaa wuxuu noqonayaa ijmaac dani huwa maa nuqila ilayna axaadan ow kaana mukhtalafan fiihi ama la isku khilaafay ijmaacnimadiisa wa dahaba bacdu ahlilcilmi bacdu ahlilcilmi waxay ku tegeen ilaa raddi اlijmaac almanquuli aaxaadan inay radiyaan oo ay diidaan alijmaac ijmaaca almanquuli aaxaadan ijmaaca can dariiqi alaaxaadi nagu soo gaadhay iyago xaggii adilada kama hadlayaan waxay leeyihiin deliilku hadduu doono daniba ha noqdo laakiin hadduu dariiqa uu inagu soo gaadhay uu aaxaad yahay haan radino inta badan dib ugu noqon kitaabkan la hahda ee alijmaac ibnu mundir uu leeyahay waxaad arkaysaa ajmaca almuslimuuna kada kolba mska wuxuu ka bilaabaya waa tartiib ah, waxay u tartiibsan yihiin waxa weeyaan tartiibtii markaa waxay fuqahadu ay u habeyn jireen abwaabta fiqiga dahaaro kaluu ka bilaabaya masaa'ilkii dahaarada lasu lagu ijmaacay wuxuu odhanaya marka ajmaca almuslimuuna calaa kada xasala ijmaacu calaa haadihi اlmasala wahaa dib baad u baadhi hadhow waxad arki doontaa tii laleeyahy waa lasku khilaafsanyey ama qaala fulanku markaa waa ijmac ma ijmac markaa naqli mutawaatir miya may mutawaatir ma waa aaxaad weyn aaxaad buu nagu soo gaadhay haddii markaa waxa weyn mutawaatir uu yahay isagaa sheegay oo aimada kale o dhan baa wada sheegaya oo meel kastood ku aragto waxa la odhanaya ajmaca ajmaca almuslimuuna calaa kada walaa walam yaxsul khilaafun baa lagu odhanaya markaa kitaab kastood markaa wuxuu inaad ka eegto marka waa kaaka ka mutawaatirkii waana qadci kaasi amaa kan aaxaadka aan radina ba bacdu ahlicilmi yidhahdeen yani inaan aqbali wadahaba bacdu ahlicilmi ilaa raddi اlijmac almanquuli aaxaadan bidacwa daliilkoodii waa maxay waxay yidhahdeen ana alijmaaca daliilu qaaic ijmaacu markuu asal yahay waa daliil qaaica yaxkumu bihi cala alkitaabi wasunna waxaa laga horraysiinayaa kitaabka iyo iyo sunnada waa lagu horreysiinayaa markaa sideebuu ee waxa weeyaan lo aaxaadku uu u noqon naqlintiisa sidee buu aaxaad u cuskan iminka maaha xaggii deliilka waxay u jeedaan ijmaacu markuu qadci yahay ijmaacu waa deliil qaadica fii xaddi daatihi waayo naski muu galaa may galo taawiil muu gali karaa may galayo laakiin daliilka tawiilla wuu gali karaa oo waa la awili karaa naskina wuu iman karaa inkastooda nasku de uu ku egyahay un xilligii waxyiguu markaa uu socday laakiin daliil kaloo mansuuqaa jiri kara oo waxaa laga odhan karaa daliil nasakhay oo ka dembeeyo mutaakhir marka waa ixtimaa intaasoo adilo ah oy cid soo deliishatay maana cid kale odhanin waa la oo waa mansuukh idan waa curdatun linaskh ta'wiil baa waa la awili karaa markaa maadaama daliilku ijmaac uu qadci yahay oo daatadiisa uu qadci yahay eh, ma odhan karnaa wuxuu inagu soo gaadhay khabaru aaxaad khabaru aaxaadkiina markaa waxay waa danni sidee buu markaa dannigii u noqonayaa mid inoo soo naqliya buu ujeedaa shaygii qadciga ahaa qadiyadda fahamka waa saa iminka maha macnaa istinaad ma u cuskan yahay iminka maha naqlintiisiibaa khabaru aaxaad noqotay marka khabaru aaxaadku wuu ka daciifsan yahay marka daliilkii qadciga ahaa ee yaxkumu bihi cala alkitaabi wasunna kitaabkii sunnada ka horreeyey xagga cadamu naskiga la'aanta cadamu ta'wiil la'aanta oo daatadiisu qadci ahayd sidee buu markaa u odhanaynaa waxaa lagu soo naqliyey khabaru aaxaad khabaru aaxaadkiina dee waa danni oo qadci maaha laakiin qowlkaasi qowl meel mara maaha waana qowl aad u daciif bal waxa weeyaan ijmaacu fii xaddi daatihi waa qadciha dariiqa laakiin uu inagu soo gaadhay khabaru waaxid wuu noqon karaa dariiqa uu inagu soo gaadhay khabaru waaxid wuu noqon karaa khabaru waaxidkuba fii xaddi daatihi ijmaacaba halkan iska dhig markuu la idhaha xadiiskaasi waa khabaru waaxid maanu camal faa'iideyn jirin in lagu camal faraa mayna waajib ahayn idan iminka ijmaaca khabaru waaxidka lagu soo naqliyo maxaad u diidaysaan baa khabaru waaxidkaba xadiiska khabaru waaxidka inoogu yimaadaba waa idinka ku camal falaya bal waa ka waajibka tahay in lagu camal fala ijmaaca khabaru waaxidka lagu soo naqliyaana aqwa min alxadiis bay idhahdeen xadiiska lagu soo naqliyey khabaru waaxid sababto xadiiska hadhow aakhirka wuu sheegi doonaa naskhina wuu galaa ta'wiillo wuu galaa laakiin ijmaaca naskhina ma galaayo ta'wiillo ma galaayo fii xaddi daatihina waa qadciye dariiqa uu inagu soo gaadhay uunba khabaru aaxaad ah dariiqa uu inagu soo gaadhayna khabaru aaxaadnimadii saxba ma yeeli sababtoo ah khabaru aaxaad yucmalu bihi waa marka qowlkaasaan sawaab ah marka ciddan tidhi wadahaba bacdu ahlicilmi waa qowl daciif wahada marduud hadalkaasi waa hadal la radinayo liannaa lam najcal alijmaaca almanquula bikhabari lwaaxid kamaynaan dhigin buu yidhi ijmaaca khabarulwaaxidka lagu soo naqliyey qadciyan yaxkumu bihi cala alqadciy macnaha kamaynaan dhigin buu ujeedaa ijmaaca almanquuli bikhabari waaxid khabarulwaaxidka lagu soo naqliyey qadciyan kamaynaan dhigin markaa mid qadciya ijmaac qadciya kamaynaan dhigin ijmacaas ma qadciba mise waa dani mar haddii khabar waaxad lagu soon waa dani wey qadci maaha yaxkumu bihi cala alqadciyi min alkitaabi wasunna oo ka horeeya eh, adiladii qadciga ahaydee kitaabkii sunnada ka horeysa kamaynaan dhigin oo ma odhanayno ijmaaca khabarulwaaidka khabarulwaaxidka lagu soo naqliyey waa qadci oo uu ka horeeya daliilkii qadciga ahaa kitaabkii sunnada qadciga ma odhanayna sidaa wa inama alijmaacu almanquulu bikhabari اlwaaxid ijmaaca lagu soo naqliyey khabarulwaaxidku kalxadiid ilmanquuli bikhabari waa xadiiskii khabarulwaaxidka ahaayoo kale un xadiisku markuu khabarulwaaxid yahay maan la aqbalaynin walow ijmaac ba sidinbe waa la aqbalaya bal in lagu camal falaa waa waajib sideedaan ugu camalfalaya markaa ijmaacii lagu soo naqliyey khabarulwaaxidka ulajeedaduna maaha waa ijmaac daniya daniga halkuu ka noqdayna waa maxay waa halka naqliga iyo imaatinka inaga inoo yimid laakiin fii xaddi daatihi waa maxay fii xaddi daatihi waa qadciisaw markay ijmaaca daatadiisa la eegayo markaa la odhan maayo dariiqiisu muxuu khabarul u noqday bal wuu noqon karaa dariiqiisu khabarul xadiiskii khabarul aaxaadkeed ku camalfalayseena kanaaba ku xoogam waayo xadiiska naskina wuu gali karaa ta'wiilla wuu gali karaa wainama alijmaacu almanquulu bikhabari lwaaxid kalxadiidi almanquuli bikhabari lwaaxid min xayثu ina man samica alxadiid waa jeero ama wakti qofka ka maqla xadiiska min الnabiyi salى اllah alay sl rasuulka yakuunu qadciyan fii xaqihi xaqiisa muxuu noqonaya qofkaasi qadci isagu markuu rasuulka ka maqlay xadiiskan dhinaciisa waa qadci wain kaana daniyan daniba ha noqdo fii xaqi man cid xaqii yunqalu ilayhi loo soo naqlinayo biariiqi اlaaxaad waayo kuwaasi waa inagii inaga xaggeena markaan eegno khabarulwaaxidkii muxuu noqonayaa dani buu noqonaya laakiin saxaabigii ka maqlay muxuu noqday qadci buu noqonaya cid isku khilaaftayna ma jiro khabarulwaaxidka mar hadduu sida kale sanadkiisu uu saxiix noqdo in lagu camal falayo oo waajib alcamalu yahay ijmaacii lagu soo naqliyey khabaru axaadkuna muxuu noqonayaa un isaguna maqbuul yajibu alcamalu bihi marka ulajeedadu maaha in marka khabarulwaaxidka ijmaac lagu soo naqliyey khabarulwaaxid in laga dhigayo deliil ijmaac qadciya lagama dhigayo oo ka horeeya kitaabki iyo sunnadii laakiin waxaa laga dhigayaa ijmaac ku yimiday khabarulwaaxid ijmaaca khabarulwaaxidka ku yimidina wuxuu la macneeyey xadiiskii khabarulwaaxidka ahaa dariiqu ku yimid unbuu ku yimid idan camalfalkiisu waa waajib buu noqonaya calaa ana alijmaaca dani buu yihi waxaa kaluu yidhi markaa ijmaaca danigiihi waa daliil kale oo uu ku xoojinayo ijmaaca danigiihi inuu kaba xoog wen yahay naska daniga idan nas daniya soo ayaa ayaa naskii daniga aha in lagu camal falayo waa isku waafaqsanna idan maxaad ku diidantihin ijmaacii daniga ku yimid calى ana aijmaca dani ijmaaca daniga ah ee aqwaa wuu ka xoog badan yahay min anasi daniyi buuhi naska daniga ijmaaca danigaa ka xoog badan lianna nasa nasku yaxtamilu naska muxuu ixtimaalaa naski naski wuu ku dhici karaa wayaxtamilu taawiil kuma darin taawiilna wuu ku dhici karaa bikhilaafi ijmac buu ihi ijmaca khilaafkiisa oo ijmacu markaa arrintaasi kuma dho bacdu shuraax markaa waxay leeyihiin haddii ijmaaca lagu soo naqliyo khabar daniya wuxuu waajibiyaa bay yidhaahdeen camal sida naska aaxaadka aba markuu can dariiqi aaxaad inoogu yimaado wuu faa'iideeye markaa waxa weeyaan camal kana camal buu faa'iideeya waxaa kaloo yidhaahdeen danigani daatada ijmaaca ma dhicin oo ijmaaca daatadiisu waa qadci laakiin waxa uu dhacay can dariiqihii ariiqa uu inagu soo gaadhay innaga waa kaas keliya ee maaha inuu daatada ijmaaca uu waxyeelayo bal ijmaacu waa sidiisii uu yahay waa ayuu daliil qadciya u yahay laakiin ijmaac daniya maxaa loo leeyahay ma daatada ijmaaca la eegaya mise dariiqiisaa la eegaya waa dariiqiisa dariiqiisina khabarul aaxaad buu noqday markaa la odhan maayo ijmaacii qadciga ahaa ee qadcinimadiisa laysku waafaqay sideebaa markaa waxa weeyaan dariiqa uu inagu soo gaadhaya aaxaad uu noqonaya oo aaxaad uu sidaa qabal aaxaadi aaxaadkii markaa waxa weeyaan isagu aan qadciga ahayn de waxa laleeyahay eh, ijmaacu dariiqiisu unbaa aaxaadihi eh, isaga daatadiisa waa maxay waa qadci khabarul aaxaadka keliyaba sadiga ku camal fala bal axaadiista rasuulku mucdamkeedu mayna khabarul aaxaad ahayn ijmaacii aan naskhina aqbalaynin taawiil aan aqbalaynin hadduu can dariiqi aaxaad kugu soo gaadho de maxaad ku diideysaa sadiga xadiiskiiyo naski aqbalaya tawiil aqbalayaba can dariiqi axaad markuu kuga soo gaadho sawta ijmaaca inuu waajib alcamal yahy muctasiladii cid aan la ictibaaraynin mooyaane aimada dhan waxay ku ijmaaceen inuu waajib alcamal yahy intee xadiis baan ku camal falnaa wowa daniyu marka agga siduu inagu soo gaadho marka aan muhimadda inta ugu jeeda waa intaa marka qowlka raajix waa maxay in uu khabaru aaxaadku ku iman karo can ariiqi lagu soo naqlin karo can dariiqi khabar ilwaaxid marka qowlka ay soo deliishadeen ay leeyihiin bidacwa ana alijmaaca daliilun qaadic yaxkumu bihi cala alkitaabi wasunna macnaa halkaa waxay e, deliishan yihiin sidee buu markaa naaqil u noqonayaa shay danniyihi sidee buu naaqil ugu noqonayaa oo uu soo xambaarayaa shay qadciya fakaannamaa shaygii qadcigii markaa waxa weyan suurtoobanin ilaa markaa waxa weeyaan dannigani uu haysta maahan taas waa dariiqa uu ku yimid baa laleeyahy waa dariiqa uu ku yimid taasina waa marduud buuhi sheekhu sababta buu yihi ijmaaca manquulkii khabar waaxidka lagu soo naqlinayo waa ijmaac daniya ijmaac qadciya kamaynaan dhigin marka markaan lena ijmaac daniya weeyaan maaha min xayu daati waa maxay waa min xayu ariiq ariiqa uu inagu soo gaadhay marka shay kitaabkii iyo sunnadii ka horeeya maaha oo layna leeyahay ijmaaca khabar waaxidka inagu soo gaadhaa waa qadci ka horeeya kitaabkii iyo sunnadii qadciga aha maaha bal waa dani dariiqibaa dani ka noqday isagu daatiisu qadci ha noqday bal ulajeedadu waxa weeyaan keliyaata waa lagu soo naqliyey waa lagu soo naqliyey idan dariiqi nagu soo gaadhay baa markaa saas waa waa mafhuum soo ma intaan bu markaa ujeedaa alahdu bilaqal ayaan